bacdacdacdac gobolkana ka dilaaha kaasay ka dilaahda shirki baa la burburinaya mushrikiintii baa cararaya jadiidiin alictisaam qabuuliyiin atakfiir tabliiq takfiirkii maxaa khawaarij ku niri inay mushrikiin gaalaysiiyeen maaha inay zanaadiqo gaalaysiiyeen maaha muwaxidiintii bay gaalaysiiyeen baa islaamu la soo istaagay kuwa ilaahay dartii u halgamayu kufaar ku sheegay aniga ninkii soo raaca muslim ninkaan soo raacina kafir jabadgeel buu galay oo maxaad ictisaam ka rabtaa iyo jadiidiya baaquudka ka hara banaanka taalaaba shareecada ilaahay in la ooga dadka ugu yeera ka hara tawaariiqda kufriga iyo shirkiga jirana caddeeya ka dhaafa diinta ganacsiga iyo bicmushirka waxaa soo haray qabuuliyiin isweydiin mayno maxay ku dhusan yihin mushrikiin yacbuduuna maca allahi aalihatan ukhraa ilaahay bay cid kale la caabudeen ilaah mooye cid kale u yeerteen magan galeen u gowraceen weli markaase isula kuma yihiin annaga maxaa gaalana loo leeyahay gaal baa tahay mushrik geesa waaweyn annaga ku celcelinay annaga cibaado noo tahay murjiaha ka sugaysaan inay inta soo istaagdaan shirkiga ka carada ma dhahayaan waa kuwa loomunaaro la halkooda maal hoostoodaa lagu caabudaa sheikhaa la yidhaahdo ee magaciisa ii sheegay maxamed muumin xasan maxamed muumin meesha laba munaarado ku yaalla hal waddaa udhexaysa hal wado shay lilaaya sheekh muuminow xoolaa lagu gawracaya hal maalin kala hadlaya ma dadkaasaa laga sugaya inay shirki marka weeradaan maya bismi illaah walxamdu lilahi uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون إن شاء الله تعالى كلمتنا خميسة وحنقصها قادا دونا الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي dacwadiisii bilow iyo dhammaad iyo wixii mixnada ay la kulantay iyo sidii aakhirkii ay ku guulaysatay raximahu llahu tacaala alimaam maxamed ibni cabdilwahaab wuxuu ka soo jeedaa gobolka cuyeyna ee najd bariga jasiira alcarab wuxuu istaagay dacwatu tawxiid qarnigii labiyo tobnaad iyo qarnigii ko koobiyo tobnaad dhammaadkiisa wuxuu ku raftay ku dadaalay dadku inay fahmaan macnaa laa ilaaha ila allah oo la inxiraafiyo waddadii laga leexiyey maxaa yeelay xilliga uu dacwada bilaabayay imaamku raximahu allahu tacaala jasiira alcarab waxaa culamo ka ahaa kuwan hadda qabuuriyadan suufiyadan ayaa meel walba degay iyagaa gobol walba degay iyagiibaa faqiiha iyagiibaa shiikha iyagii baa dadka culimo u ah iyagii baa macnaha qabuurahoodii la aadayaa ama dadka qabuuraha iyo ziyaarada qabuuraha ugu yeeray in lagu tawaafo qabuuraha markuu cilmigiisii soo bagtay wuxuu aaday marka hore shaam kadib jaziira waddankan laxijaaz markuu ku laabtay najd oo meeshii uu ka soo jeeday ah ayaa la colaadiyey oo uu yidhi waxaan waa shirki qabrigaan la baryayaa lagu tawaafayaa waa shirki waa joogeen isaga muwaxid uma horreyn xilligaa isaga laakiin waa dabar daraayeen waana qarsoonaayeen awoodooda ma muuqan waxaa doobinayey bannaanka taagnaa caalan u taagnaa mushrikiin alqabuuriya kuwa qabuuraha caabuda awliyada u yeertaa bannaanka taagnaa kuwaasaa xoog lahaa markii arrintaa la yihi shiiku waxay yidhaahdeen mubtadic khawaarijata waa lala dagaalamay waa la colaadiyey waa laga cayriyey gobolku ku dhashay gobol kale ayuu tegey ninkii guddoomiyaha degmadaasu la kulmay carabtuna jaziiralcarab waagaas waxay ahayd imaara imaara yacni xoogaaba nin baa xukumay ugaasa ah yar yaro imaaraada ahaayeen wuu u tegey wuxuu yidhi niyow dacwadii nebi maxamed oo barax tiran baa wadaa oo rabaa dadka inaan gaarsiiyo ilaahay keliya in loo yeerto inaan cidna lagu darin weli walaa sheekh walaa nebi ma igu garab siinaysaa ninkii wuu soo dhaweeyey nin fiican buu ahaa bilowgii hore aad buu u soo dhaweeyey wuxuu yihi dacwadaana waa inay hirgasho waa in tawxiidku hirgalo waa in ilaahay keliya la caabudo loo yeerto la magan galo keligii laakiinse qof iimaan ma sheegto ama imtixaan ma sheegto inuu muwaxid yahay ilaa ilaahay ibtilaa buu keenaya imtixaan tamxiis waxaad sheegaysaa inay dhabkaa yihiin iyo in kale subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu ku keenay imtixaan ninkii maxaa yeelay najd waxaa caan ka ah oo lagu caabudayey qabrigii saxaabigii jaliilka ahaa zayd ibn alkhadaab oo ku shahiiday dagaalkii yamaama waa cumar ibn alkhadaab walaalkii oo lagu tawaafayo weerar ku qaaday shiikhii iyo ninkii kale guddoomiyaha ahaa waa burburiyeen dadkiina waxay amreen mar dambe halkaa nin xoole u soo kaxayn kara ama ku diiqi kara ama ilaahay ku baryi kara ama ku tawaafi kara ama cibaado halkaa la soo aadi karaa ma jirto waa addoon adigoo kale ah ninkii cibaado rabaa masaajidada ha aado ama meelaha kale ilaahay ku caabudo maxaad qabuuraha ula soo aadaysaa kanu waa dhintay laa yanfac walaa yadur wain kaana saxaabiyan saxaabiba ha ahaado laakiin waa dhintay inuu khayr lahaa shaki ma leh waa saxaabi waa awaa'ili ilmuslimiin dadkii ugu horreeyay nabiga maka ku raacay waa cumar walaalkii waa zayd bn اkhadaab oo shahiiday isagoo wada calankii muhaajiriinta maalintii yamaama maca daalika waa addoon ee ilaah ma ahan allana looguma dhowaado ee ilaahay u toobad keena gobolkii ku xigay nin haystay oo mushriga qabuuliya oo kan ka xoog weyn baa maqlay arrintii in qabrigii zayd ibn alkhataab la burburiyey in nin la yidhaahdo maxamed ibni cabdilwahaab uu soo galay gobolkaas inuu dadka ugu yeerayo ilaahay keliya in loo yeerto oo laga tago wixii awoowayaal laga dhaclay oo shirkiga ahaa maxaa yeelay diinulqabuuriya waa diin shirki waa diintii xallaaj uu soo bilaabay qarnigii afraad afar qarni ka hor afar qarni nebi maxamed kadib bay suufiya soo bilaabay shiicaduna qarnigii koowaad bay soo bilaabay ninkii weerar buu soo qaaday mushrigii markuu maqlay qabrigii waa la duniyey dacwadii maxamed ibnu cabdilwahaab ee tawxiidka ahayd alla keliya lagu caabudayeyna way ka hirgashay gobolkaas kale weerar buu soo qaaday intuusa weerar soo qaadin buu walaaq soo qoray kii kale gobolka joogay ee tawxiidka ayidayey taageerayey ayuu waraaq usoo qoray wuxuu yidhi laba mid soo gal ama gacantaada maxamed bin cabdilwahaab ku dil adigu ama soo qabo aniga ii keen wa ilaa haddii kale adiga iyo tolkaa iyo gobolkaagaba cagtaan marinaya waylek ninkii waraaqda markuu akriyey waa geriye waa meelaha aad ka garanaysa islaamka ducsiga shaqo weynusa ku lahayn oo nebigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam almu'min alqawiy khayru waaxabu ila allahi min almu'min adaciif wafii kulli khayr mu'minka qawiga ayaa ilaahay ka jecel yahay kana khayr badan ka daciifka ah meeshii inuu radiyo la rabay wadaadkiibu u yimid wuxuu yidhi shiikow gacanteeda kuma qabato anigu kuma dili karo xaq baad waddaa inaan ku dulayo ma suurtoodo mushrina kuuma geyn karo laakiin iska dhuumuniyo iska carab marka loo fiiriyo qaar badan oo maanta jooga ayuu dhaamaa maxaa yeelay isagu wadaadkani dacwada xaq buu rumaysan yahay markii hore uu xoogaa geesi iska dhigay markii xiniyaa la taabtana waa cararay oo la yidhi iska jir laakiin tan uu bixiye wuxuu yidhi faras baan ku siinayaa habeennimo waa iga fakaday baan dhahayaa caawaba cararniyo meeshaa rabtay aada iga taga aniga marun ilaaf saaxiibo war aawa dacwadaan wada wadnay aawa shirkii alla wada dagaalamaynay waan la jihaadaynaa gaalka maxaa uga baqaysaa maya maya way wax walbadayn ninkaanu cagtuna marinaya marka adiga fidnaha fidnahayuu noqonin idhaafniyo waayahay buli shiikii faras baa habeenimo qaato waa waa ka tegay magaaladu soo galaba horey waxaa ka arkaya suufi yaa arkaya ninka u horeeya arkaya waa suufi yaanu dhihi ilaa suufigu shacabkiibu hor taagan yahay shiikh buu u yahay isagaa bunkii dubanaya dadka beenta u sheegaya ninka beentiisa inkiraya dadka kale waa ka aragti waa ka waa ka arki ogyahay marka shiikhu wuxuu u tegaya ninka imaaradaas haysta fasaadkii ninkii yani mufsidka ahaa fataanka ahaabaa magaaladaada soo galay khatar baa kugu soo socota war iska cayri nin walba wuxuu leeyahay nin idhaaf meel kale aad maxaa laga rabaa wadaad waa dhulkii degaankiisii waay ama najdi aada ama galbeed ama xijaas aada waa jasiira carab isna waa carab waa muslim ilaahay keliya hala tuugaa lagu colaadinayaa sheekh car maanta buraceel iyo dulsamareeb iyo caabadu aad inta tegtid ilaahay keliya hala tuuga dheh car dheh see lagu yeelaya caano qabow baa lagu siinaya barka nin walba waa ogyahay meelaha mushrikiintu xooga ku leeyihiin tawxiid lagama sheegi karo tawxiid lagama sheegi karo maxaa yeelay shirkigii baa xoog leh bar waa lagugu degdegayaa in lagu yidhaahdo hayey adiga lafaaga la weeraro wadaadkii magaalada laga saaray laga saaray hadda magaalo markii dambe wuxuu yihi magaalada marka dambe ilaahay uga dhigay ee xisniga dhufayska alla uga dhigay darciya darciya markuu soo galay sheekh muwaxid oo fiican oo odaya buu kusoo degay shiikii markuu arguriya imaam sheekh maxamedow warkaaga waa maqalnay inaad matruubtaadu meel lagaa cayrinayo anigo halkaana waa ka darantaa meelihii hore xaalkaagu seeyahay dhib ma lahan buu yidhi ilaahay baan faraj ka sugaynaa xasbuna allah wa nicma alwakiil xasbuna allah wa nicma alwakiil qabuuriyinta waxaad garab ordaya ma taqaan culammadii zanaadiqada oo waxay leeyihiin shiikhow iska ilaaliya waa khatar waa khawaarij waa khaariji masiibo ah, kuwaas waa kuwa deganaa gobolka axsaa meesha loo yaqaan zanaadiqadii mushrigii bay garabka saareen muwaxidkiina waa weerareen shiikhii magaaladii markuu yimid waxaa maqlay markiiba nimankii maqli jiray jalasuufi maxamed ibni cabdilwahaab darciyu soo galay ah amiirkiiba ku soo orday habeenina gurigiisu kusoo soo war toos kankac fadhi kuma yaal fidnaa kuu timid balaadaa kuu soo gashay caawa waa laguu soo hoyday maxaa dhacay buu yidhi maxamed maxamed ibn cabdilwahaab waa soo galay wama maxaa dhacay waa fataan adiga iyo ummadda iska hor keenaya masiibaa dhici doonta dhulka waa isku layn doonaa waa waray bay yidhahdeen ilaahay keliya hala caabudu dhahaya hadday dhahaan way fashilmaya laakiin waa fatahna waa mufsid baa la dhihi halkaas diintu uma dhaansiisna qurqurka ah waagu markuu baryagu buu labistay ninkii amiirkaa seeftiisii iyo jubadii iyo qalabkii u xirxirtay gabarh caqli badana xaaskiisa oo u duceeyay ibnu baasna waa u duceeyay muslimiinta o dhanna waa u duceeyaa ilaahay ha u naxariistee gabadhaasa waxaa tiri ilaa ayna yaa amiir ayuha alamiir yani ninkii amiirka xagga u socotaa markaasuu yihi nin magaalada waxaa soo galay fataana markaasay tiri waa kee ninkaas ma maqan miya wixii culummada xalay qaylo ka dhacaysay cabdiwahaabaa yimid markaase waxay tiri masale basiida oo fududii ma laga yaabaabay tiri haniime ilaahay noo keenayba inay tahay allahu akbar haniimo ilaahay keenayba inay tahay ma laga yaabaa ninkana ilaahay nagu sharfayaba dacwada uu wada miyo markaasi maxaad ka wadaa waxay tihi in nin caadilaa tahay cadaaladdana waxaa ku jirta labada qolaba inaad aragto si daalimka aada ag xaggiisa u fooliso laakiin haddaad qolo keliya iska ayido warkooda kuwa kalena adoon waraysan aad dulmi ku weerarto waa meesha ilaahay diiday in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanu ilaahay kala hubiyuu leeyahy marka hubso oo wadaadkana u yeer iyagana u yeer amiirkii magaaladaa tahay daar alimaara meesha lagu xug madaxtooyada daarulimaara laidhaha isugu yeer isku dhegayso caaqil baa tahay dhegayseedka intaa dadka dulmin wallahi qad asabt ra'yi buu ra'yi fiican tala fiican baad keentay kada fiican ayaad keentay waa soo bax markaasuu amar wuxuu ku bixiyey xawaashida askartii maxamed ibn cabdilwahaab faras ha la qaado hala keeno yiri faras weliba si fiican dhar wanaagsan la soo saaray farasaha maxaabiista lagu soo qaado waa gaari faras askari jallaadan baa saaran naxariis daran kuwa laakiin martida iyo madaxda loogu talagalay maryax qurux badan baa la saaraa dad si fiican dadka ula hadlayaa loo diraa gurigii baa lasoo diri garaacay odagii shiikii uu ku jiray waa ku kumaada markaasaa layidhi waa waa ciidamadii amiirka weliba waa khaas waa golihii dad ka soo socda daarulimaana ka yimid oo amiirka uu soo diray maxaan ku lahaa odagii odaygii waakanaadara waa yeelkii meesha jooga war meeshaan asxaan male soo kuma dhig dadkaana tawxiid ma rabaan maxaa wadaadoo ku keenay waa iska rabta qoladii tatarkiiba ilaa ninka askariyo amarka wataa iftaxulbaab baabka fura hmm, waa dagaalamaya kan wuxuu leeyahay xoogaanta galaca u istaagaya markaasuu leey min fadlikum inaad la hadlaan doonayna amiirkaana soo diray si maaragtay samaaxale qabow uga hadlaya waa laga furay si degan ba waxuna ma soo geli karnaa waa soo geli kartaa waxaana soo diray amiirka wuxuu noo soo diray maxamed cabdilwahaab faraskaana isagaa loo wadaa gaarul imaara loo kaxaynayaa musharafan mukaraman weliba isagoo la sharfay oo karaamaysan wax dhibi ma jiraan oo la soo qaado dhammaan wixii masaajid iyo faqiih iyo mufti iyo mustafti wixii jooga o dhanna waxaa la yidhi hala keeno jaalaqabuuriya ha la isu keeno in ka badan toddobaatan baa la isu keenay culammadii suufiyada ninkaan sooma ninkaa sheegsan ha waa isagii waxaad ku eedeynaysaa baa idinka rabaa shiikhan eedda aad ku eedeynayseen baa idinka rabaa oo ninkan waan kaaga dignay muftigii baa kuu digay qaadigii baa kuu digay maxaa dhacay markaasu jawaab baan rabaa calaa ayi xaal alxiwaar anoo idin arkaya hortayda ha lagu doodo allahu akbar waxaad hor fadhiistay soddon inay soo xuleen in ka badan qabuuriyiintii iyo shiikhii keligiisa kursi ku fadhiya markaasay yidhaahdeen qaala shiikhu culammadu waxay tihi yatii yoman zamaan yoman zamaan waxaa iman doonaa oo intii ay suufiyadu dhihi jireen bay dhaheen shiikh ba shiikh ka wariya yaqaanaan qaala allahu qaala rasuul ullahi iyo axaadiistii khawaarijta ka hadlaysay ayay keensadeen ninkaa waxay dhaheen marka fadligii awliyadu diiday karaamadii awliyadu inkiray kan waxaa weeye nin in la soo dhaweeyo mudan ma ahan haddaadan dilayn iska foge fatwa way fatwa asagii baa la yidhi hadal yaa sheekh intii uu lacaa wey weligiis fursaddaan lama siin waa la iska caysanaya qabtaa in baa lagu haye yaaba fursadda da soo fariisiye la si xora u hadal markaasuu ilaahay wuxuu baray ku hadlay subxaana wa tacaala qaala allahu qaala rasuulu llah walaa tadcu min duuni illahi ma laa yanfacuka walaa yaduruka fain facalta fainaka idan min alظaalimiin wاladiina min tadcuuna min duni la ymlikuuna lakum shayئa waqaala subxaanahu wa tacaala wman adl miman yadcuu min duni illahi man laa yastajiibu lahu ila ywmi اlqiyaamah whm can ducaa'ihim gaafiluun in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum waywma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum wla yunabicuka midlu khabiir kalaam waa carab way garanaya adacwa gayr allahi buu ka hadlay waxaan diintooda waa diintii abujahl abujahl baa ilaahay keyrkii u yeedhanayay laata iyo cusa kuwana xasaan nin la odhan jiro jasiil carab ku aasan iyo tiijo ila dadka la yidhaahdo zayd ibn khadaab ayay u yeertaan min duuni illaahi hum mushrikuun adinkaa la yidhahdana ama sheikh hadla markaasay yidhaahan man caada lii waliyan faqad aadantahu bilxarb xadiid ninkii weligeyga la collaytama waxaana weysiinayaa dagaal iyo aayaddii kale ilaahay odhanayay subxaanahu watacaala alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun shiikhi baa layidha hadal maxaa doodaya ma laba culumoo muslimiina mase waa mushrikiin iyo muwaxid warka iga dhaadhiciyaha isdhegaysanna sheekh irjaa qalbi degan lama rabo nin wuxuu doona doodayaa alla keliya hala tuugo nina wuxuu udueedayaa alla awliyaha lagu daro ma laba islaamba jawaabta si fiican kor ugu qaada ma laba islaamba mase waa shirki iyo islaam allahu akbar saas sheegteen kan doodaya ee qabuuriga hadduu guulaysto waxaa guulaysanaya shirki shiiku hadduu guulaystana waxaa guulaystay tawxiid mar dambaa la qaybkii looma yeehan karo laa ilaaha ila allah masalada masalo basiira maaha waa doodii abuu jahal iyo nabi maxamed udhaxaysay sala allahu alayh wasalam iyo idinka hoos bixi laba culimo oo isku fikiro wax yara fiqiga isku khilaafay maaha doodii maalintii oo dhan bay socotay shiiku wuxuu yidhi awliyaa allah anaa rumaysan karaamadoodan qirsanahay karaamada awliyadana waxaa inkira ahlulbidic laakiin awliyadu ilaahiye ma ahane waa addoommo allah lama baryi karo laa yanfacuun walaa yaduruun nimankii baa lihi hadla maa ka dhammaatay maxay sheegi wax kaloo sheegaan ma hayaan qabuuliya shiikii muxaadaru iska qabsaday baa dhegaysanaya kulligood waa hoganaya tawxiidkii buu ka hadlaya ilaahay ka baqa qaala allahu tacaala qaala rasuulu llah alla ka baqa waa shirki toobad keena ha ku dhamanina ninkii shirki ku dhinta jannadu waa ka haaraan ninkii shirki ku dhinta alla ma cafiyo muxaadaradii markuu dhameeyey ayuu yidhi amiirkii mundu lyowm maanta laga bilaabuu yidhi magaalada darciya waxaa mufti ka shiikh ka daaci ka ah maxamed ibni cabdilwahaab allahu akbar nimankii buu yidhi haddii aad su-aal qabtaan ama aada dood qabtaan shiikha toos baad ugu imanaysaa ninkii inta masaajidada ka radiyay meelaha ka caytamana yaa weylay hadda waxaa haysa banaanka keen maxaa hadhow gadaal uga hadla oo dadka beenta ugu sheegaysaa shiikii buu yeehay shiikh fadal daaci baa taa waktigaan laga bilaabo itilmaan bes kaasuu yihi kaa looma yeeran karo qabrigaa burburi ilaah keyrkii loo yeeha burburi ah, danciyi maxay isu bedeshay daaru tawxiid markaasaa magaaloba magaalo looga gudbay jaziira alcarab waay rijaashii uji hada liiclaa'i kalimat اllahi jala wacula liiclaa'i kalimat llahi jala fi cula waxaa la burburinayaa shirki waxaa la hirgelinayaa tawxiid waxaa amarkiisa la diiday taaquut waxaa amarkiisa la qaadanayaa alwaaxid alaxad alqahaar allah dooda maalintaa la qabtay ma dood bidcaa bay ahayd mase dood xaqa lagu sugay sugeeba aaba murji'adii afkaarta irjaacu ka buuxay ee odhanaya in la doodaay waa bidic culimmadii baa diiday xaq iyo baatil weligood bay dooday laga soo bilaabo nabiyullaahi moxamed ilaa iyo hadda nebi maxamed baa doodaya baatilka la doodayay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii baa doodayey cabdullaahi ibni cabbaas baa khawaarij la dooday imaam shaafici baa qadariye la dooday awsaaci baa qadariye la dooday axmed bin xambal baa jahamiye muctazilo la dooday ibnu taymiya qabuuliyiin la dooday maxamed ibn cabdiwahaan baa mushrikiin qabuuliyiin la dooday weligeed baatilka see lagu burburinaya haddaan xaqii lagu horgeyn laga horgeyn waxaase kaloo isweydiinoo murjiada ka maqlayay in la yidhaahdeen in la doodo bidcowa waa marka iyagu aanay doonayn in lala doodo oo xaqa lagu caddeeyo maxaa yeelay geeska africa imise doodood baa ka dhacay waxa bidco ku sheegaya kumaana maqal waxaa dooday oan xasuusta goobjoog ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo sideed waagay soo baxaysay qoladan salafiyada jadiidiya dadku ohan jireen oo xasan xabeer in la yidhaahdo dhintay uu matalayay ayaa wuxuu la dooday alitixaad fadhigii waan joogin waxay ahayd soos bay ka dhacday wax inkira ma jiraan laba qoloo labadaba ahlu tawxiid sheegeen midna shirki lagama celinayo ayaa doodayey bidco weye lama dhihin waxaa dooday salafiya jadiidiya iyo jamacatu takfiir sagaashan iyo sagaalkii bidco weeye lama dhihin waxaa nairobi ku dooday salafiya isku wada wadarsan ictisaamkooda jadiidiyadooda ayagoo wata ayay waxay la doodeen suufiya alqabuuriya munaaqibka laga doodayay macruuf way waxay ku jirtaa webseedyada wax bidca ku sheega male ceelashan biyaha waxaa ku dooday takfiir jamaacada loo yaqaan ila jamaaca islaamiya isu yaqaan iyo salafiya nimanka isu yaqaan oo jadiidiyada murjihada ah ceelashan ay ku dooday weliba waxaa loogu yidhi meelahan masaajidka meel ku dhow bidca markaas arrintu ma ahayn maanta markaan nidhi haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiina in la doodo bidco waaye ay soo dhejiye marka hore maxay ahaan weli bidca haddaan ku celinayaa mar laba mar saddexaad jadiidiya alixtisaam qabuuriyiin atakfiir tabliiq haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin bannaanka imaado haddaanay banaanka imaado maxaa idiin baxay waxba meesha kuma hayaa salafu saalix baa sheeganaysaa maxaa u gabanay soo nas iyo din ma haysatid maya wuxuu og yahay qabuurigu wuxuu dhihi waa tawxiid waa muslim yucdar markaasaanu daliilkii soo bandhigaynaa jabkaasu ka carabaya taaquudku wuxuu dhihi waa amiiru lmu'miniin yucdar waa la markaasaan daliilkii soo hordhigaynaa taasuu ka carabaya qabuurigu wuxuu ka cararayaa ilaahay keyrkiiyo loo yeertaa diin maaha munaaqibkii waan ka hor akrinaynaa taasuu ka cararaya haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin waa ku celcelinaynaa si ay usii dumaan ahlulbaatil xaquna u soo baxo laa ilaaha ila allah laa macbuuda bixaqin ila allah oo shiikow qabuuriyiintii waad gaalaysiisay zanaadiqaadkana kuwii kale ee difaaciya qabuuriyiinta iyo dawaaqiidda takfiirkiina khawaarij yaa soo haray ahlusunna waljamaaca soo hartay takfiirkii maxaa khawaarij ku niri inay mushrikiin gaalaysiiyeen maaha inay zanaadiqo gaalaysiiyeen maaha muwaxidiintii bay gaalaysiiyeen keligeebaa islaamu la soo istaagay kuwa ilaahay dartii u halgamayu kufaar ku sheegay ah, aniga ninkii isoo raaca muslim ninkaan isoo raacina kaafir jabadgeeluu galay waa caqiide banaanka taalla marka oo xataa iy waqtigooda markaan iska hor imaano waa garanaya way garanayaan hoos bay fiirinayaan way og yihiin keligood inaanay muslim ahayn ee muslimiinay joogaan muwaxidiina in lay soo raacaana islaamnimada xaqiiqulkhawaarij inay taa way garanayaan oo maxaad ictisaam ka rabtaa iyo jadiidiya baaqulka ka hara bannaankay taallaaba shareecada ilaahay in la ooga dadka ugu yeera ka hara oo kufriga iyo shirkiga jirana caddeeya ka dhaafa diinta ganacsiga iyo beexmushad waxaa soo hara qabuuliyiin isweydiin mayna maxay ku dhunsan yihin mushrikiin yacbuduuna maca allahi aalihatan ukhraa ilaahay bay cid kale la caabudeen ilaah mooye cid kale u yeerteen magan galeen u gowraceen weli markaas isula kuma yihiin annaga maxaa gaalana loo leeyahay gaal baa tahay mushrik geesa waaweyn annaga ku celcelinay annagay cibaado noo tahay ninka ilaahay qeybkii baryayow mushrik baa tahay haddaad toobad keentana khayr haddaad ku dhimantana niyow nasiibka ilahay baa kuu qadaray laakiin kuu qarin mayno madaxana kuu salaaxi mayno markaad sii jeesatana war khuraafigii muguliya ma dhahayn doodii maxamed bin cabdilwahaab waxaa ka dhalatay raximahullah dacwadan maanta caalamkoo dhan gashay maalintaasaa ilaahay sabab uga dhigay gabadaas amiirka u sheegtay in shiikh la doodo qabuuriyiinta dawla dacwadiya waxay noqotay daanga dab la saaray ka warrama marka dab la saaro baasha la yidhaha galley oo la dubay bacdhacdhacdhac gobolkana ka dilaacda kaasay ka dilaacday shirki baa la burburinaya mushrikiintii baa cararaya maalinba gobol baa loogu gelaya waa laga daba tegaya qabuuriyiin baa afka ciidda loo geliyey shirkigoodii baa lasoo afjaray jasiira alcarab xataa culimmadoodii baa la baadi'iyey waxay u kala cararaan waddanka eritrea iyo waddankan hadda loo yaqaan urdun dacwadiibay maanta waxay u bixiyeen dacwa wahaabiya waxaa isweydiin leh maxamed cabdulwahaab iyo imisa u dhexaysay ibnu taymiya in ka badan toddoba qarnigo kun iyo laba boqol iyo qarnigii sideedaad maya waxaa u dhexaysay afar qarni ka badan ibnu taymiya maxaa wahaabiya ibnu taymiya maxaa cabdiwahaab u yaqaana ibnu taymiya dhaaf axmed bin xambal ibnu taymiya qabuuriinta mushrikiin buu ku sheegay waman hanaa calaa weliyin aw nebiy yustataab wailaa qutil ninkii ku xadgudba weli u yeerta ama nebi toobad baa la weydiinaya hadduu diidana waa la dilayaa akriya kutubta imaamku ka tegay raximah llahu tacaala ibnu taymiya majmuuc lfataawa iyo kitaabka kale ee ah risaalatu siniya ibnu taymiya kabta ka gudub axmed bin xambal maxaa cabdiwahaab uu yaqaan akriya kitaabka aliqnaac wuxuu yihi man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'id ibnu tay waxa weye axmed bin xambal warkiisi qarnigii saddexaad buu noolaa laba boqol iyo koob iyo afartankii buu dhintay a'imatu lhudaa kii u dambeeye wey afartii imaam ee matbuuciinta aho qarni saddexdii qarni fadiilada lahaa buu ku jira man jahala bayna baynahu wa bayna allahi wasaa'il yadcuuhum yatawasaluuna bihi wayas'aluunahum ashafaaca kafara ijmaacan wahada midl cubaadi اlasnaam saasuu leeyahay naskiisa saasaa ku qoran marka af soomaaliyeed dhegaysta ninkii asaga iyo ilaahay dhexdooda yeela aliqnaac ka akriya kitaabka la yidhaha xanaabiladu leeyihi warkii bilafdi uu ku hadlay waa cabdila xambar maxaa cabdiwaab shaqo ku leeyay maya caqiidada islaamkaaba saas ah ninkii yeelay isaga iyo alla dhexdooda mid ilaahay loo maro wasiilo oo la weydiisto wasiilo iyo shafaaca waa gaaloobay ijmaacan arrinkaasuna wuxuu la mid yahay cubaad اlasnaam dadkii asnaamta caabudayey diintoodii weyn hadday arrinku saa tahay marka naaqibka labaad ee muslimiintu waxay ka dhigeen tobanka culimmada isu keeneen man lam yukafir ilmushrikan saddexaad naaqibka saddexaad man lam yukafir ilmushrikiina aw shaka fii kufrihim aw saxaxa madhabahum kafar ninkaan mushrikiintii gaalaysiin amase u dooda iyagoo madhabtooda saxiix yeela kufrigooda ka shakiya kafara ijmaacan isagaa gaal noqonaya idan marka haddii mushrikiintii qabuuriyiinta ay mushrikiin yihiin wayba yihiin oo saaka waxaa la ii daala mid dhahayay oo laga soo duuday haddii uu ku jira internetyada shiikhana weysal qaadiriy waxaa la siiyey kelimada kun ilaahay la siiyey wuxuu rabuu kun dhihi jiray fayakuun markaasuu ahaan jiri internetyada ka raadiye kun ilaahay baa iska le subxaana wa tacaala makhluuq lama siin awooddaana makhluuq ma le idan waa rububiya mid kalaa duuban sheekh ways oo soo dul istaagay neef dhintay ee uu yidhi neef la qalay oo yidhi qum biidni way duuban tahay soo istaag aniga idankayga ku soo istaagi ilaahay baan idinku dhaariya weliba wuxuu kan warinayo ee qabuuliga ka sheekeynaya oo markaa rabo inuu karaamada uweys dadka u sharaxo wuxuu yidhi ma oran sida nabi ciise qum biidni illaahi ma dhihin buu yidhi qum biidnii buu yidhi aniga idankayga kusoo noolow markaasaa neefkii soo noolaada ma aragtaan biri iyo karaamadiisaba dad badan oo dhegaysta inay fadhiyaan baan u malaynaya ilaahay baa ku dhaariyo shirkiga iyo kufriga intaa la eg ee dalkeenna iyo dad ka dhex buuxa ee haddana raba xaalada ummadda in laga mariyo laga qariyo oo ummaddii naar ku aada maxaa ilahay ma cafinayo wadoogna alla shirki ma cafinayo qurayshda ku dhintaa la yidhi naar bay aadaya oo aqrabadii nabiga ku jira calayhi isalaatu wasalaam shirkiga noocaasee cad ee loo bareeray ee lagu jiro oo ummaddii ku hoobanayso ma in la qariyo mise waa in la caddeeyo waa in la caddeeyo marka la caddeeyo maxaa dhacaya labaa loo kala baxaya nin maanta shirki ku qanacsan inuu fadhin kara halkan ilamaha ilaa mid isqarinayo nifaaq qarsanaya mooy ama ahlu tawxiid ninkii shirki inkirsanoo dhan waa fadhiyaa wuuna u bogayaa waxaan sheegay maxaa yeelay ilaahay la baryo waa dhaqan khalada oo dadkeenu inta badan ku lunsan yihiin in awliye lagu tawasulo ilaahay loogu dhowaado wax loo gowraco weliba hadda xoog bay sii yeelatay culumay leedahay raadiyay leedahay masaajiday leeyihiin haddaanan u istaagin tawxiidkii oo aanan tawxiidkii caddayn oo aanan ummadda ku badbaadin yaa u istaagay ii sheega ma murjiaha ka sugaysaan inta soo istaag shirkiga ka caraba ma dhahaya waa kuwa laba munaaro la hartooda maada hoostoodaa lagu caabudaa sheekaa la yidhaahdo ee magaciisa ii sheegay maxamed muumin xasan maxamed muumin meesha laba munaaraduu ku yaalla hal waddaa udhexaysa hal waddo shay lilaaya sheekh muuminow xoolaa lagu gowracaya hal maalin kala hadlaya ma dadkaasaa laga sugaya inay shirki marka weeraraan maya weliba wuxuu col layahay anigii shirkiga la dagaalamayay iyo qabuurigii xasan muumin u yeeranayay keebu neceliya way caddahay cidduu necab yahay annagana wuxuu la leeyahay wa khaarij nasiibo balaayo soo dhaxda weeye dadkii muslimiinta ahaa yucdar ku jiray oo loo cudur daarayay ayuu mushriku sheegayaa war waxaan waa maca qaarkoodna waxay yidhaahdeen mawaanic iyo shuruud baa loo fiirinaya quburiga waxaaba ka jawaabay intaana ka jawaabay oo yucdur biljahli waxaa ka jawaabay caalimka weyne haddaba xarameynka fadhiya khayr allaas fawsaan ibnu fawsaan yucdar yucdar bu ilaa mataa yucdar buhi warbu ilaa goormaa loo cudurdaaraya weligin yucdar yucdar yucdar baad ku haysaan waa ilaa goorma qur-aanku ma gaaray bu yidhi ha ilaa keyrkii macaadulaya ha hoosta ka xarre kaafir billahi alcadiim inta qur-aanku gaaray oy tawxiidka maqleen ayay dadka shirki tawxiid hadda kitaabka kitaabka uga gudbaa waa ka cadda sheikh fiqi noo bilaabay dee fiqi culum kale maarata u kaadi yihi maalintii dambe marka fahamkoodu istijaabiye wuxuu yidhi kitaab baan ka akriy wuxuu yidhi saaga gurigaygii baan ka soo toosay waxaan maqlay ciddii dariskayga oo laga buuqayo waan weydiiyey markaasaa la yidhi nin baa ilaahay keyrkii u gawracayay oo jin buu wax u gawracayay saasuu la qaylqaylinaya marka xoogaa shirki shirkaa meesha ka jiro markaasay arday yidhahda subxaana allah allah ihadiyo alla hanuuniyo maanta jil u gowracaya bedow jaahil khuraafaad waxbayna dhaheen waa iska aamuseen casharadooda iska watay maalintii wuxuu ka yidhi qad ta'akatu lamr maalintii labaad buu odhanaya arrintii waan soo xaqiijiyey waxaa la ii sheegay buuqa meesha ka jira waxa uu yahay waxaa la igu yidhi nin baa walaashii kufsaday inaa lilaahi wa ilayhi raajicuun kab mid qaata mid la'nat ullah calayh war waa maxay maadaa facal waa xanaaqeen qaar baa daaqadaha inay ka daataan dabcay oo ninkii raadsada kaala yidhi kaala marka fariista ma aydan fahmin weli umuura kushir tawxiidka ma aydan fahmin labadooda yaa miisaan weyn waa dembi weyn